subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo talaada taariikhdan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha sagaalaad labada kun saddex iyo qodobada saakii aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah iyadoo muddooyinkii dambe dhaliil loo jeedinayay taliska militariga soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu isbeddel ku sameeyey qaar ka mid ah taliska militariga iyadoona meesha uu ka saaray taliyaal oo dhowaan uu magacaabay wararkii ugu dambeeyey iyo falqeyn arrintaasi ku saabsan waxyaabaha ay markaasi saraakiishan cusub ee la magacaabay isbeddelku ugu samayn karaan ciidamada ee kasoo baxay furimaha dagaalka qaarkood ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan howlgalladii ugu cuslaa ayaa ka socda koonfurta gobolka mudug muddo laba maalin ah deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi ayaa laga saaray maleeshiyada kooxda al-shabaab wararkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanadii shalay dagaaladii ka dhacay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordho ayaan barnaamijka ku maqli doontaan intuu hawada ku jiro xubintii kaalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka

soocan baan nahay eebow allahayo adiguna nagtaage ilaahu heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo soo xulba ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay shaqada ka ceeriyey taliyaha taliyihii ciidamada lugta iyo sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidamada xoogga iyadoona muddooyinkii dambe dhaliil xoogan loo jeedinayay taliska ciidamada xooga iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga kuwaasi oo la sheegay in uu ka dhexeeyey khilaaf aada u xoogan tan iyo weerarkii deegaanka coos ka dhacay oo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada militariga ayaa waxaa soo baxaya dhaliilo loo jeedinayo wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale taliska militari iyadoona arrintaasi lagu sababeeyey khilaafka ka dhexeeya labadaasi dhinac madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo weerarka coosweyne ka hadlay ayaa sheegay in marnaba aan loo dulqaadan doonin cid kasta oo ku lug lahaata amaama kala shakiga soo kala dhexgalay ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonaan sharcigana la horgeyn doono madaxweynaha ayaa markaasi waxa uu maalintii shalayd warqad uu soo saaray xilka kaga qaaday taliyihii ciidamada lugta iyo sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidamada militariga isla magacaabay taliyaha lugta iyo sidoo kale ku-xigeenka ciidamada militariga saraakiil oo soo shaqeeyey ayuu markaasi madaxweynaha u magacaabay halka kuwo muddo lix bilood ka yar xilka hayana uu shaqada ka ceeriyey saraakiisha qaarkood ayaa lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin kabixitaanka ciidamada dowladda deegaano badan oo ka tirsan gobolka galgaduud falanqeeya cabdiraxmaan farcade oo markaasi eh, wax ka weydiinay waxyaabaha ay isbeddel ku sameyn karaan saraakiishan cusub ee uu magacaabay madaxweynaha iyo sababta loo ceeriyey saraakiishii hore ayaa waxa uu sheegay in weli madaxweynaha arintii loogu baahnaa uusan qaban oo khilaafka ka dhexeeya taliska militariga iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga uusan waxba ka qaban iyadoona muddooyinkii dambe dhaliilo xoogan loo jeedinayay ee saraakiisha sarsare ee militariga iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga aada umaadsantahay waa dhawahay barnaamijkaas maalmahan oo wixii ka dambeeyey dagaaladii ciidam ama foomiha markii ay ciidamada kasoo baxeen dagaalkii xoos weyne wixii ka dambeeyey talooyinkaasi waxgaradka soomaaliyeed oo dhan way bixinayeen in arrintan wax laga qabto laakiin aniga waxaan isleeyahay meelihii farta lagu fiirkaayo weli way dhiman tahay muxuu ahaa haddii aan aan aan muxuu ahay aan la taabanin ama isbedelkaas uusan gaarinna waxaa dhici karta inay wax badan aysan iska bedelin eh, sidaa aan aan maaragtay eh, hadii aan raacno talooyinkii oo ay waxgarabka soomaaliyeed dal iyo dibad ay bixinayeen marka talooyinkaas ama isbedelkaas eh, waxaa kamid ahaa in taliska ciidanka xoogga in loo daayo dagaalka iyo istaraatiijiyadiisa ee aan faragelin siyaasadeed iyo dadka madaxweynaha agaarkiisa ka dhow iyo e, aysan maaragtay ku lugla yeelanin haddii markaa aan tii la samaynin oo istaraatiijiyada saraakiisha aan loo daynin e, waxaa dheci karta in wax badan aan laga faa'iideyn Eh, waxaa kaloo jirta eh, sida aan hore warkeeda ku bilaabay eh, wasaaradda gaashaandhigga oo iyada laftikeeda waxyaabahaas wax ku lahayd madaxda joogto iyada laftirkeeda muxuu ahaa talooyinka la tusinaya bay kamid ahayd marka in wax laga qabto marka welina hadda waxba lagama qaban marka iskusoo gudbo waxaan dhihi karaa haddii aan meelahaas aan waxba laga qabanin in aysan wax badan isbedeli doonin magacaabistan hadda aysan waxbadan soo kordhin doonin aan aaminsana wala madaxweynaha waxa uu sheegay ama khudbad uu jeedina wuxuu ku sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo ku lug lahayd weerarkii coos weyne iyadoona saraakiishan hadda xilka laga qaaday qaarkood lagu eedeynaya inay wax ku lahaayeen ama ay markaasi kabixitaanka ciidamada deegaano badan oo ka tirsan gobolka galguduud marka hadii madaxweynahaas oo lama dhigi karaa tallaabadii uu shacabka u ballan qaaday waa uu fuli walaal aniga kolley shaksiyan aniga ma aaminsinin labada qof ee hadda xilka laga qaaday taliya cabaas iyo taliya aadan muxuu ahaay ma ahayn meelaha farta bulshada soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed hadii yihiin khubarada amniga ama ay yihiin siyaasiyiinta ama waa aqoon-yahanada ama dadka waxgaradka soomaaliyeed guud ahaan ma ahayn meelaha farta lagu fiiqi jiray oo warka kumaatay laga hadlayay marka haddii laakiin oo siyaasad ahaan eh, muxuu ahaa eh, lagu kiisbaxayo oo maarata wax kale lagu qarinayo waa meesheeda laakiin anaga waxaan isleenahay wasaaradda gaashaandhigga raggaas eh, madaxda waa hoo jooga intay joogaan wax badan ma la sugaayo markaan runta ku cadeeyo dhibaat iyo rag kale oo madaxweynaha ku dhadhow oo waxaan lugta ku qasayay markaas saraakiishaan la bedelay ha la bedelo saraakiil waa la bedeli karaa laakiin meeyashii sarta ay ka qoransaneed weli way dhiman tahay shacabka soomaaliyeedna way isugu hoyaan in oo wax laga qabto laakiin dhinaca kale haddii eh, raggan iyaga laftikooda hadii istaraatiijiyadda ciidanka loo sameynayo ay ku dagaaltegayaan hadii loo daynaayo taliyaasha ciidamada oo aan la soo dhexgelaynin okay right way fiican tahay sidaas laakiin haddii aysan sidii hore wax yihiin oo siyaasiyiin ay walaaqayaan oo amarka ay bixinayaan oo amarka meelo fara badan uu ka socdo wax badan ma soo kordhayaan marka meelihii shacabka soomaaliyeed ay ka hadlayeen weli way dhiman tahay madaxweynahana waa laga sugayaa waxaa la sheegay in weli ay jiraan faragelin lagu hayo taliska oo saraakiisha qaarkood ee jooga furimaha ay ka shaqayn laayihiin niman siyaasiyiin ah oo madaxweynaha sidee looga maarmi karaa in la farageliyo saraakiisha ciidamada ee howlgallada wax madaxweynaha ka sareeya dalkan ma joogaan taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada guud ahaan qalab sida madaxweynaha waayo madaxweynaha isagaa laga rabaa in uu la xisaabtamo isaga iyo saraakiisha aan loo dhacaynin dagaalka sideedaba wasaaradda ma leh ee la taliyana ma leh waxaa iskale taliska ciidanka amarada ciidamada ay ku shaqeynayaan taliska ciidanka iskale taliyaha ciidanka u sareeyo taliyaha xoog taliy kuxigee taliyaha lugta kamida taliya ku-xigeenadooda iyo ololka saraakiisha hogaaminaysa ayaa iskaleh habka loo dagaalamaya way badan tahay istaraatiijiyada iyo khubarada meelaha la degayo waxyaabo badan iyo meesha oo ciidanka la dejinayo istaraatiiji ahaanteeda waxaasoo dhan waxaa iska leh khubarada ee taliska ciidanka saraakiishooda marka inta ka soo hardhay ee ay wasaaradda ka mid tahay haddii marka laga laga ilaaliyo laga ilaaliyo inay taliskaas farageliyaan waa la guulaysanayaa laakiin haddii ay sida wax u socdaan hadda ay muuqato ama aan maqlayno oo haddaba adiga aada sheegaysid waxba ma soo kordhayaan taliyaha kastoo la magacaabo ee wuu fashilmayaa sababtoo ee ah gacmaha badan amaradaa tirada ka batay marka amaradaas tirada ka badan waa inuu madaxweynaha meesha ka saaraa isaga iyo taliska wax u dhexeeya in la waayo sidaas anagu aan dareensanahay haddii sidaas ay noqotana waa la guulaysanaya maxaa aqoon ah oo laga leeyahay saraakiishan uu xalay madaxweynaha magacaabay maxay isbeddel ku sameyn karaan taliska eh, runtii ani shaksiyan eh, mana baarin taliyaha oo nuney laakiin taliya danyax nin la yaqaano dhowrkii sano hadda ugu dambeeyeyba eh, yaqaan la yaqiini waayo oo gorgor iyo guutooy eh, codol badan soo hogaamiyey eh, nin dadka inta badan saraakiisha sheegayaan inuu nin maaragtay aada maaragtay muxuu ahaay khibradiisa ciidanimona ay fiican tahay a ah, baa sheegay aniga shaksiyan ma garanayo laakiin dadka oo yaqaano markaan warsaday nin maaragtay aada loo soo dhaweynayo waayo marka eh, laakiin soo dhaweynta eh, iyo khabiir kasta uu yahay hadii eh, caqabadaha hadda soo sheegaynay aan laga xirin ama aan laga ilaalinin wax badan bay soo kordhinaya walaal aada maasan aada maasanta ustaadi kaasina waxa uu ahaa falanqeeye cabdiraxmaan farxade oo markaasi waxaan ka weydiinayay isbeddelka lagu sameeyey taliska militariga soomaaliya iyo saraakiisha la magacaabay aqoonta loo leeyahay weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka weli waxaad degsanaysaa barnaamijka falqaynta wararka haddaan eegno gobolka mudug koonfurta gobolka mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan oo ay wadaan militariga soomaaliya iyo dadka deegaanka oo kaashanaya iyadoona maalmihii lasoo dhaafay dagaalo xoogan ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka mudug al-shabaab ayaa inta badan laga saaray deegaanadaasi waxaana ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka u suurto gashay inay la wareegaan deegaano dhowr ah, labadii maalin ee lasoo dhaafay iyadoona ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka mararka qaar ay la kulmayeen dagaallo xoogan oo kaga imaanaya dhanka maleeshiyada kooxda al-shabaab deegaankii ugu weynaa oo al-shabaab ay kaga sugnaayeen gobolka mudug ayaa shalay laga qabsaday waxaana deegaankaasi lagu magacaabay camaaro iyadoona saraakiisha ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay sheegeen inay guule ka gaareen dagaaladaasi al-shabaab ayaan weli ka hadleen dagaaladii ka dhacay iyadoona saraakiisha ay sheegeen in jab xoogan lagu gaarsiiyey maliishaadka kooxda al-shabaab deegaanadii ee dhowaan laga qabsaday iyo dagaaladii ee ka dhacay deegaanadaasi gobolka shabeellada dhexena waxaa labadii maalin ee lasoo dhaafay ka dhacayay dagaalo xoogan gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolkaasi duqeymo culus ayaa ka dhacay waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay maqlayaan dhabaqa hubka culus oo ku dhacaya deegaanada ay markaasi ku sugan yihiin maliishaadka kooxda al-shabaab gabagabada barnaamijka falaqeynta wararka ayaan soo soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayada konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan washadaisbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurjada kuugu baxayso warkalamaanay eh? shar ninkii xigsada isagaa ka shallaayee eh? shaybabkii la shaqeeyee shacabkooda ka eexday eh? waa iyagaa ku shabbaaxay war cid kastooo la shaqaysaba shirqool bay ku dilaane waa kuwaa ku shabbaaxay wadin shabaab heese wuxuu yidhi shalubaan ka dhacayo dhiigga layga shubaya muuye lagu shukulayaa shaantina abaarano qaba askari oo ciidanka dowlada ogobyainu wali erey eh. shabeelku dushiisa shimbiraha kuma degaano eh. shafli baa ruuxii shanta saaro eh. shallay baa weligiis u dambee jidhay aryadhaha war ma haysiina baryahan odayaasha shabaabe tay dhigaan hore loo yaabay shabaab mudanka ay lahaayeenoo marsiyo midba maalinay toogteen warsoo hore looma dhihin bal ninkii la noolaan karaa haysisiinabo warbawso hore looma dhihin ninkii matkarsaa isaga meleg warsoo hore looma dhihin cabtii toogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaa baana dheeray umadadan buu si kadhiyi doona war waxaa kaloo layidhi eh. nimba wuxuu ergaystu abaalkeeda helaya war soo horey looma dhihin eh. nin aabeesta koriyow eh. adigaw aye axdii male qawaariij lagu aaminay aryaadhaha warkaan ha dhex roorine odaxa roog la dhihi jiro maalin dhoweed cows weyne kalahay madaxweynaha afar odayaan kala tirsannaa ah ayaanaan isku baabicin shabaab galcaday inya ka wadeen oo budbud geeyeen ay labaatan xabadood madaxu uga dhifteen laakiin waxaasoo dhan waxaa ka daran sababtay ku maageen guri weynoo dabaq oo galca yaal oo wiilow adeer u yaha xaaji roog iska lahay ey miina ku wareejiyeenaa la yidhi xaaji roogna wuxuu yidhiyaa layidhi walaalayaalow saanu nama qabato mugaasay dhaheen gurugaan dowladda mugay timaada inay noo gashaan ka cabsahaynaa aryaadhaha dagaalka dowladda waa ku wada jirnaahe guruga hanaga dumino uu yidhi inya ka tageenay cawadii saq dhexe u soo galeen inya xirxireenay baabuur dabada fataq inyuga siiyeenay budbudgeeyeen haye miyaa la arkaahe gaalnimaa lagu xukumoo si xunaa loo dilay war khawaarij walaal ma lahan eh. wanaag iyo xishood ma lahan eh. waa yeelkii ka hari waaya eh. iyo wiilkii daba roora ayagaa wadkood noqonana waxaan dhihi lahaa khawaariijinna lama dhalane qofkii la jiroo ku quuso inay ku qisaasayaan war dadkaani cuqubada galeena ka soo baxdaye kuwadda dibirsanoo maalindhow caws weyne ka lahaa bal arka maydadkoodii meel joogaa laga waaye laba ka mid ahaa isdishaa la yidhi kii soo harana iyagaa dilaa layidhi aryadha sharwaadeeshii daadhaafima waxawshiinsaana waa shaalay sharwadeeshii daadhaafima waxowshiinsaana waa shaalay bal ninkii la noolaan karaa heesasiinaba ninkii dilay aabeese ubadke eda deesta daajeera beeya dib u qooma meeye jari nin libax ku soo boodoo bixiyaha jabiyey shabaabnimay bulloy warwaaqlow nin shabaab u heesoo ma jiro horumar gaaraaye hoog iyo ba'buu kala kulmaa horarka shaydaan war waxaa layidhi nafti hallig naftihuraa helay warba wa ay dhibaysa la shaqayn iska daaye war banaadir waxay horu dhaheen kahari weyse waa ku haysataa waar wallaweynay ma iminka khawaariisu weli odayaal la socdaan warba dad baan garanayn khawaariish waa gebagebe iskaga harae eh. waxaan dhihi lahaa eh. dagaalkii shabaab lala galiyo degelxoraynteenna qaar eh. diidan baa jira haddeer oo dan gaarale ka difaacan qarankeenna waa kama dambaystihorbashiirow abwaanguurana wuxuu yidhi difaaciyi laytal jirko la durgiyey kaa dood qaaban difaaciyi laytal jirko la durgiyey kaa dood qaaban war kalamaanay war ma haysiine khawaariijtii gobolka mudug midda ka raaca weligood ma aysan arkin umana aysa fadhin mana filanayn aryaa dalabow horta koobtiya koofidi laga kuudayu waa kaakow horta koobtiya koofidi laga kuudayu waa kaakow war cabdilow inaad meesha joogta camal aadba u hadashaye buushashay ku jireen oo ka carareen haddaad aragto calooshaa ku xanuunaysa sababtoo ah bahalladu xitaa kuma noolaan karaan waxaase intaasoo dhan ka sii daran shacabkii bacaad weyne guryahay shalay ku dumiyeen maantay dhisayaan aarigadii bacadweynena isla maantay calankii ku xidheen degmo cadowgii laga cayrshay oo shacabku ka maqan yahay haddaad arki jirteenna ree bacadweyne isla maantaba way soo degeen shacabka abaarana waxaa la yidhi saacadaha soo socda calama u duuganay la soo bixi doonaan hadda cabdilla waxaa laga rabaa degmooyinka laga maqan yahay dadkooda inuu meel ku sheego maanto kalana madaxaana furan aryaadhaha nimanku toban sanay ummadda dhibaayeen inay ordaan maahina cagaha shacabka ha ku celiye askaysina ha yeesheen oo rag hees ka dhigeen oo keliya heesu yeeleen haytaa wixii orod badana bartiyo wadnaha bartiyo wadnaha bartiyo wadnahe isku qabo ayba la mareehe war horta nimanku jahaadaan ku jirna ay dhihi jireene jinno lagu ordaa al-shabaab hortood abadka maqal allaylahee balaayoy nin baadbaada haysto allaylahee balaayo ku baahday adigoo ku baaqay waa nacas callaylehe balaayoy hadday nabaadu baado callaylehe balaayoy ninkan kuu birdhigiine ka baxsadayna waa fulay war waxaad ka tagteenoo maanta taagan allaylehe balaayoy baroor noqotay guud aryaa adiga naftirkaaguna waxaad ka tagtay allaylahee balaayo lasku baray daraada waar shabaab intay goorigoor tahay waxaan odhan lahaa dufaanku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan daadku kuula tegin war khawaarijtii waxay ka maraysaa allahayow dalmaaqaan cod maaqaan qoridaad wadaanahay dowyahayga raarido warade soo lama odhan intaad qaaday xumba cuskay aryaadhaha samigay cabdullo isaguna soo dhegadhegeeya wuxuu yidhi shabaabka waxay dhaheen cariirimaanka caymaana iyo cuuleys ciriya dhulka cariirimaanka caymaana iyo cuuleys ciriya dhulka fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka nabadgelyo